ahaara ahaaradii ayuu kitaab yahay kitaab marka waxaa la yidhaahdaa istilaaxa ay fuqahada u isticmaalaan waa jinsi hoostiisa ay soo gelayaan baabab fara badan marka kitaab iyo baab kitaab ayaa gudaweyn kitaabkuna waa jinsi taxtahu ay abwaab badan soo gelayaan matalan markuu ku yidhahda kitaabu ahaara waa jinsi waxaana soo hoosgelaya baabulmiyaah baabu alaaniya baabu alwuduu baabu qadaai alxaaja waxyaabaha oo dhan ayaa soo hoosgelaya marka kitaabu ahaara ahaaradii ayuu kitaab yahay kani marka ay hada kitaabu ahaara ahaaradana waxaa luqada lagu yirahdaa alnadaafatu walnazahatu can aladnaas nadaafad iyo in laga hufnaado wasak isilaaxa fuqahaduna waxay u yaqaanaan aahaara izaalatu xadain aw najasin aw ma fi macnaahumaa iska zuulin layska zuuliyo najaaso ama layska zuuliyo xada xadadku waa laba nooc mid weyn oo qubays waajibiyo iyo mid yar oo markaa qofku wayse qaad keliya un laga rabo marka dahaarada intaaba way koobaysaa oo qofki inuu ka daahir ahaado najaas haddana uu daahir ka ahaado wax xadad ah hadduu awel janaabo qabay qofkii daahir maaha ilaa uu ka qubaysto haddii ah, awel eh, weysadu ay ka jabnayd dahaaro kaamila qofkaasi ma qabo waa inuu dahaaro qaataa marka uu rabo inuu weyse qaataa salaad iyo waxlamid haddii uu rabo dahaaradu marka waxay koobaysaa labadaasba iyo wixii macnaheeda leh macnuhu marka waxay noqon kartaa tayamumka iyo qubaysyada sunnada ah iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa soo hosgel ayaa soo hoosgelaya iyo masaa'il kale oo fara badan saas ayaa alimaam nawowi kitaabkiisa almajmuuc juska koowaad sabxada boqol iyo labaatan iyo saddex uu ku leeyahay baab lmiyaahi biyihiiba u baab yahay ay baabu axkaami lmiyaah baabna waxaa la yidhaha wixii meel ku gaarsiiyo albaabku wuxuu ku gaarsiinayaa guriga gudihiisa marka baabulmiyaah marka lagu leeyahay axkaamta biyaha ku tacalluqdo albaabkiin la gaarsiinayo marka can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama fi lbaxri huwa ahahuuru maauhu alxilu maytatuh can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi abu hureyra cabdiraxmaan bnu sakhr ayaa magaciisa la yidhaahdaa sida raajixa ah waa saxaabi reer dows ah sanadii toddobaad meelahaas ayuuna islaamay xaafidu saxaabana wau ahaa axaadiis badan buu nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka xifdiyey axaadiistaas oo aada iyo aada u fara taas oo marka uu inta hadda axaadiis la ogyahay ama lahayo ninka ugu xadiis badan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waxa uu yidhi fi lbaxri fii shani lbaxri badda biyaheeda waxa uu ka yidhi huwa baxarku aahuuru waa mid wax lagu dahaaro qaata maa-uhu biyihiis haddii daada la kordhigo waxaa weeyaan waa shaygii lagu dahaaro qaadanayo aahuuru waa wax lagu dahaaro qaato waay maa-uhu aduhuur hadii layaraa dhada la godana waa weyse qaadka laftirkiisa ama yani janaaba iska zuulinta iyo waxyaabahaas ficilka laftirkiisa hadii dhada la godo hadii dhada la kor dhigana waa aaladii ama wixii markaa lagu weyse qaadanayo ee biyo iyo wax lamid ah alxilu huwa isaga alxilu waa mid xalaal ay tahay maytatuhu wax ku dhex baktiyo oo badda ku baktiyana waa xalaal akhrajahu arbacatu afarti ayaa soo saareen isdilaaxa afarta marka waxaa weya abu daawud tirmidi nasaa-i iyo ibnu maaja waa marka laga reebo bukhaari muslim iyo imaam axmed ah, akhrajahu larbacatu wabnu abi shayba abubakr ibnu abi shayba sheikhu muslim weyaan iyo eyrkiis wallafdu lahu lafdigana ibnu abi shayba iskale abubakr baa iskale lafdiga oo xadiidka uu ku yimid wasaxaxahu xadiidka waxaa saxiix yeela ibnu khuseyma ibnu khuseyma iyo tirmidiyu iyo tirmidi xadiidkan sidoo kale waxaa saxiix yeela bukhaari sida uu tirmidi kasoo warinayo sidoo kale waxaa saxiix yeelay ibn lmundir abu moxamed albagawi ibn cabdilbar baxaawi iyo keyrkood ayma badan ayaa xadiidkan saxiix yeeshay oo tirmidi markuu cilalkabiirku wuxuu ku yiri sa'altu muxamedan yacni lbukhaariya can xadiidi malik can safwana bni sulaym can saciid bni salma eh, min ali bani lsraq ana <clears throat> almugiraa bn abi burda ahbarahu xadiidkan buu marka sheegay markaasuu bukhaari yidhi huwa xadiidun saxiix marka xadiidku saas ayaa isnaadkiisu u saxiix ku yahay cidii xadiidkan hadda cilaysayna cilo lagu qancaa markaa ma aanay keenin xadiidku marka riwaayo ahaan saasu saxiix u yahay amaa diraaye ahaan iyo fiqiga laga qaadanayo xadiidkan waxaa laga faa'iideysanayaa awalan biyaha badda inay daahir yihiin waxna ay daahirinayaan <coughs> masaladaasna jumhuuru saxaaba saasay qabeen ilaa ibni cumar iyo cabdullahi bni camr ibn alcaas marka laga reebo qawlkan ayaana adilada qur-aanka iyo sunadaba ay xoojinaysaa in bad biyaha baddu ay daahirna yihiin waxna daahirinayaan waxaa sidoo kale xadiidka laga qaadana in badda la fooli karo oo la kori karo oo badda yani lagu safri karo nebiguna waaba ammaanay dadka ugu horeeya oo xadiidkii umu xaraam dadka badda u koro liajli ljihaad badda ugu koro ciidankaas waa uu ammaanay nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka xajna waa lagu tegi karaa badda waa loo mari karaa tijaare iyo badeeco iyo wax ka qaadashana waa loo khayraadkeeda oo wax laga qaatana waa loo aadi karaa taas ayaa marka xadiidka sidoo kale laga qaadana sababto ah xadiidkan wuxuu ku yimid dad ayaa nebi u yimid caleyhi salaatu wasalaam markaasay dhaheen rasuulka ilaahi inaa narkabulbaxra anagu baddaan kornaa marka biyo yar ayaan haysanaa haddaan biyaha ku weysaysano waa oomeynaa seen yeelnaa markaasuu xadiidka u sheegay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa adab oo min aadaabi alcilmi aadaabtaas oo ah qofku in uu haddii su-aal la weydiiyo qofka muftiga ah inuu su-aashiina ka jawaabo waxna ugu daro hadii uu u arko haddii uu u arko qofkaani inuu baahi usii qabo maxaa yeele dadkan weysada ayay weydiiyeen ana tawada min maa lbaxri bay su-aaleen markaasuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ugu daray waxa ku baktiyaana waa xalaal maadaama uu og yahay inay aada ugu baahi badan yihiin xukunkaasna inay ogaadaan taas baa marka laga qaadanaa xadiidka sidoo kale abubakr iyo cumar ibnu cabaas iyo cuqbata bnu caamir iyo asxaabta badankood ayaa saa ku tegay iyo jumhuuru alfuqahaa in badda biyaheedu ay daahir yihiin lagu daahirin karo xadiidkan marka taas ayaa xukunka isaga ah yaa laga qaadanaya can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi ina almaaa biyaha tahuurun waa wax lagu dahaaro qaato laa yunajisuhu ma najaaseeyaan shay-un waxba ma najaaseeyo laa yunajisuhu biyuhu ma najaaseeyo shay-un waxba ma najaaseeyo oo wax biyaha najaaseynaya ma jiro akhrajahu halaathatu saddexdii ayaa xadiidkan soo saartay xadiidkan marka waa xadiidka la yidhaha bi'ru budaaca ayaa nabiga la weydiiyey caleyhi salaatu wasalaam ceelkaas hilbaha eyga iyo waxyaabaha wasaqda iyo qurunka iyo waxyaabaha hataa lagu ridaa baa layidhi ee maka weysaysanaa biyihiisa markaasuu sidan ku jawaabay mana ahan in asxaabta rasuulka caleyh radia allahu canhum in ay iyaga u qasdaayeen ceel ay biyo ka cabayaan inay qashin iyo ku ridaan iyo ey baktiyo ku tuuraan hilbihiisa iyo wax oygu cuno iyo wasaqda inay ku tuuraan ujeedkooda ma yeeli jirine taas xataa waxaysan ka suurtoobin umma ummado aan xataa muslim ahayn aysan ka suurtoobin waxa weeyaan ceelka ayaa meel hoose ku yaalay daadadka ayaa marka marka ay soo soo kacaan oo ay daadadku qashinmada intay soo qaadaan ayay ku dhici jireen qaab noocaas oo kale ayaa alimaam alkhaaabi iyo keyrkiisba ay u sheegayaan xadiidkan marka waa xadiid saxiixa duruq badan iyo shawaahid badanna waa leeyahay xadiidkan wax fara saas uona saxiix ku yahay marka weliba imaam axmedna xadiidka uu saxiix yaala saxaxahu axmedu imaam axmedna xadiidka uu saxiix yeelo mundiri ayaa kasoo guuriyey mizina tahdiibka uga soo guuriyey ayb marka xadiidkan eh, ciddi cilaysayna eh, xujo kuma aanay cilaynin eh, sida imaam nawowi uu sheegay raximahullah ayb marka xadiidka daahirkiisa waxaad moodaa biyaha wax najaasay karaaba inaysan jirin laakiin ijmaaca muslimiinta ayaa wuxuu ku guntamay haddii biyuhu ay yimaadaan hadday ku yimaadaan biyaha wax markaa iyagu midabkoodii iyo urkoodii iyo dhadhankoodii bedelo najaase ku dhacday darteed intay najaase ku dhacdo hadday saddexdaa ay isbedelaan oo awsaaftii biyuhu ay meeshaa ka baxaan oo isbedelaan iyado markaa biyihii waa najaasoobayaan taasna ijmaaci ayaa khasisaayo marka xadiidkan isaga waxaa weyaan ijmaaci baa khasisaya ijmaacuna daliil unbuu ku taagan yahay inkastoo axaadiista oo hadda gadaal ka keenayo raacinayo haddana ay cilal wada leeyihiin laakiin ijmaaci muslimiinta ayaa sidaa ku guntamay wacan abi umaamata albahiliyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka waxau yihi ina almaaa biyaha laa yunajisuhu shay-un waxama najaaseeyaan ilaa maa kalaba wixii ka adkaaday maahne calaa riixihi urkiisa wa dacmihi dhadhankiisa wa lownihi midabkiisa akhrajahu ibnu maajah xadiidkan ibnu maajah ayaa werinaayo ayaa soo saaray ah, marka xadiis daciifa weeyaan waxaa ku jiro rishdiin ibnu sacad ayaa ku jira waana nin daciifa ninka isagaan aan weliba xadiidka waa mudarib oo aad baa idiraab fara badan baa ku jira idiraabkuna waa cilo xadiidka in looga taga keeni karta akrajahu bnu maaja wadacafahu abu xaatim abu xaatim xadiidka wuu daciif yeelay oo nuskda qaar wastankarahu abu xaatim saasoo kalea ku taala walilbayhaqiyi bayhaqi waxaa usugnaatay almaau biyuhu daahirun daahir waa biyaha ilaa in tagayara inuu doorsoomo an riixuhu urkiisa aw dacmuhu ama dhadhankiisa aw lownuhu ama midabkiisa muxuu ku doorsoomayaa binajaasatin najaaso taxduthu fiihi kusoo darinaysa isaga najaaso biyihii kusoo darinayso darteed haddii biyuhu marka najaaso aanay kusoo darinin ay isbedelaan laakiin ka waran shay daahira ah ayaa biyihii ayaa ku yimid markaas isbedeleen caanaha ku daateen markaas biyhi midabkiibaa iska bedeleen oo ah cad ayay noqdeen biyaha iyagaa marka iskood waa u daahir laakiin laguma dahaaro qaadan karo waa daahirun hayru mudahir weyaan laakiin hadday najaaso ku timaado daahirna maaha mudahirna ma aha oy najaaso isku bedelaan xadiidkana marka bayhaqi ayaa sidaasoo kale wariyey isnaadkiisana baqiyat bnulwaliid ayaa ku jira waana mudanis an ayuuna ku wariyey dariiq kalena waa ku yimid xadiidka daciif isaguna uu yahay saa darteed bayhaqi waxau dhahay alxadiidu hayru qawiyin xadiidkaanu maxoog badna ayuu yidhi oo qawi ma aha ilaa ana laa naclamu fi najaasati lmaai idaa tagayara binajaasati khilaafan laakiin annaga hadday najaaso biyaha ku dhacdo oy isbedelaan oo midabku doorsoomo iyo dhadhanka urka arrintaa in eh, najaasada ku timid darteed ay u doorsoomaan biyahaasu inay najaaso yihiin wax khilaaf aan u ognahay ma wax yani biyahaas inay najaaso yihiin khilaaf ka keenay oon ognahay ma jiro yii imaamu shaaficina wuxuu yidhi idaa tagayara dacmu lmaai wa lownuhu wa riixuhu kaana najasan ayuu ahaanaya najaas ay noqonayaan yurwa can nabiy sal sl min wajhin laa yahbutu laa yuthbitu ahlu xadiidi milahu wej oo ahlu xadiidka ay sugaynin bayna ku timid oo yani labadan xadiid buu ishaarayaa laakin wuxuu yidhi huwa qowlu lcaamati waa culimmada dhan qowlkooda laa aclamu baynahu fiihi khilaafan arrintaa marka khilaaf kama taagna idan marka xadiidka sanad ahaan labadan riwaaya waa daciif laakiin wax khilaafa kama taagno in hadday najaas biyihii ku dhacdo oo midabkii dhadhankai urka isbedelaan in biyahaas ay biyo najaasa ay yihiin oo waxna aynan daahirin karin iyagoona aysan iskoo daahir u ahayn oon la isticmaali karin oon la cabi karin taas waxaa laga qaadanaya marka in aynan ee arrintaa marka waa arrin culamada ku ijmaacsan tahay haddaba marka labada xadiid marka way cilaysan yihiin xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa ina almaaa tahurun laa yunajisuhu shay-un waxaa laga qaadanayaa biyuhu biyo yar iyo biyo badan aan loo kala qaadaynin maadaama nabiga caleyhi salaatu wasalaam si jinsi ah oo guud nebigu oo u sheegay ee uu yidhi ina almaaa biyaha almaa marka waxaa ku dhaboobaya kuwa yar iyo kuwa badan marka inaan biyaha qaliil iyo kasiir loo kala qaadin oo marka eh, lagu keliya eh, isbedelka tagayurka keliya in la fiiriyo waana sida imaam maaligna oo qabo culamo badanna ay qabaan ibnulmundirna aada moodid inuu owsadka ugu gargaarayo arintaas lix xujo ayu marka eh, taas imwaa imaam malik iyo cabdiraxmaan ibn mahdi iyo xabnu saciidin alqataan ayaa qabaan sida iyada sheikhulislaamna saas u gargaaraya raximahullah culamada qaar badan oo kamidana waxay qabaan in biyaha loo kala qaado kuwa yar iyo kuwo badan oo hadday biyuhu najaasta ku dhacdo hadday badan yihiin biyaha waxaa weeyaan waxaa loo fiirinaya isbedel oo hadday isbedelaan waa najaasoobayan haddayna isbedelinna waxaama najaasoobayaan hadday yar yihiinna najaasadii ku dhacdaba waa ku najaasoobayaan ama ha isbedelaan ama yaana isbedelin madhabkaana marka waxaa qaba culimo badan xanafiyada iyo shaaficiyaduna way qabaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin xanafiyada iyo shaaficiyada maxaa lagu kala saarayaa biyo badan iyo biyo yar culimmada shaaficiyada iyo qaar badan oo selafka kamid a ah waxay qabaan inta badan waa qulatayn wixii dhan wixii qulatayn ka yarna waa qaliil qulataynkana xadiidka soo socdo idaa balaga almaau qulatayn lam yaxmil alkhabas hadday biyuhu qulatayn gaaraan idaa kaana almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabasa nijaas ma xambaarayaan taasaa marka ay ka qaateen ibn cumar iyo mujaahid iyo culamo badan baana sidaa qabto iyo imaamu shaafici xadiidkiisibaas aada laysugu khilaafay waxna kuma soo aroorin hadda saxiixa oo taabita kuma soo aroorin amaa xanafiyada iyagu kuwa badan waxay ku qiyaasayaan haddii biyuhu gees haddii laga dhaqdhaqaajiyo dhaqaaqa biyaha haddii geeska kale laga dareemayo biyahaas waa yeeryihiin haddaan laga dareemaynin biyuhu waa badan yihiin waana qowl aad daciif ah oo daliil xoog badan oo saxeix aan ku taagnayn labadan qowl oo marka in qolitaanka xad loogu yeelo ama inaan loo yeelin wax xadow tagayurka un la fiiriya labadaas qowl ayaa ahluxadiidku ay u kala badan yihiin marka labadaa qowl unbaa marka eh, rujxaankuna ku kala ee uu ku kala jiraa lidalika marka labada xadiid xadiidka soo socdo bal asagana aan macnayno wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam idaa kaana almaau qulatayni hadday biyuhu yihiin lam yaxmil alkhabasa najaasta ma xambaarayaan wa lafdin lam yanjus ma najaasoobayaan akhrajahu larbaca wasaxaxahu bnu khuseymata wabnu xibaan labadan xadiid marka waxaa laga kala qaada kan waxaa laga qaadanaya taxdiidkii xadiidkan marka khilaaf badan baa ku jira culamada qaar idiraab bay ku cilayaan laakiin xadiidku waa saxeix sida raajixa ah xadiidku marka haddii uu saxeix yahayna mafhuumka xadiidkan laga fahmaya wuxuu yahay hadday biyuhu quulatayn aynan la ekayn inay najaasoobayan baa laga fahmaa mafhuumka xadiidka yaa sidaas laga fahmaya ayb manduuqiisana waxaa laga qaadanayaa dalaaladaa manduuqi mafhuum manduuqa xadiidka waxaa laga qaadanayaa biyuhu hadday qulateen yihiin najaasa ku dhacdo inaanay najaasoobeynin biyahaas inaysan inay eh, daahir yihiin haddaysa isbedelin ila isbedelku ijmaaca isaga ku guntama horaan u sheegnay mafhuumkiisana waxaa laga qaadanaya waxay qulateen ka yar inay najaasoobayaan xadiidkii hore in almaa dahuurna waa caamay leeyin kanaa lagu khasisaa marka culamadan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo eh, culamada kalena waxay leeyihiin xadiidkan waa cilaynayaan kan kalaa saxeexay leeyihiin haddii aan la cilaynin laakin waxaa lagu jamcin karaa in la yaraa kii hore biyo dhan buu sheegaya kanna wuxuu tilmaamay manduuqiisa kaasaa ku faa kanna idaa kaana almaau qullatayn xadiidkanna waxaa weeyaan biyuhu hadday badan yihin qullatayn ay la egyihiin najaasta waa ka adag yihiin hadday laakiin ka yar yihiin qad wa qad waa suurtagal inay najaasoobaan waana u badan tahay inaynan najaasoobinna waa dhici kartaa marka haddaynan inay isbedelaana ujeeda waa suurtagal oo saa ku najaasooba inaysa isbedelinna waa iska suurtagal marka maadaama ixtimaal ou jiro ayaa saa xadiidkan marka loo yiri hadday marka aanay isbedelin oo tagayur uusan ku dhicin laakiin waxaa la qaadanaa xadiidkii ina almaaa tahurun saasaa sheikhulislaam ibnu taymiya culamada qaar kale ay ku jamciyaan ibnulmundirna lix xujo ayuu u keenay qowlka imaam maalik lix xujo ay kamid tahay lixda xujo waxaa kamida tan hore waxyaabaha uu sheegay imaamu malik waxaa kamida ama uu tilmaamay biyihii yaraay ijmaaca ku guntamay inay daahir ahaayeen najaas markay kusoo derisay oo aynan isbedelinna waa laysku khilaafay shaygii marka yaqiinta ahaa ee asalka ahaa looga tegi maayo ilaa kitaab ama sunno ama waxaa looga tegi karaa ijmaac marka asalku ila dahaaray ahaayeen tan labaadoo kale waxaa weyaan inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam nin kii acraabiga masaajidka markii uu najaaseeyey waa tii biyo lagu shubay wadaan biyo ah laakiin culamada shaaficiyada iyagu waxay leeyihin biy najaasada inay iyada timaado iyo in iyada iyo in biyuhu iyada ku yimaadaan baa kala duwan bay dhahayaan nacam sidoo kale waxaa ka dhalanaysa uu leeyahy qowlkan inaan marnaba eh, marnaba inaan la yeelin waxaa ka dhalanayso in wax dahaara daahir noqdaaba la waayo ila dhar markay najaas laga daahirina biyo yar unbaa lagu shubaya qulitayn la dhexgelin maayo ada hadalla noocaas oo kale ayuu awsadka ku sheegaa halkaas ayaa baxsi ilaa lix eh, xujo camal ayuu u keenay halkaas ayaana markaa loo raadinayaa ay ugu weyn tahay marka biyuhu asalku inay daahir ahaayeen mar haddii laysku khilaafay dahaaradooduna hade khilaaf ma lagu rafcin karo dahaaro hore u jirtay aayadii iyadana sidoo kale falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan dayiban falam tajiduu maaan biyo aydnan helin biyihii waa la ilaaqay wasfi caama lagu sheegay marka qaliil iyo kasiir in loosii kala qaado weliba xadiis mafhuumkiis lagu kala qaado xoogaa waa laga xoog badan yahay siyaabahaas ayuu tilmaamaa alimaam ibnu mundir raximah llahu tacaala kitaabkiisa alawsat juska koowaad halkaa ayaa marka masaladan aada loogu baxsiyey waana masalo aad u tashacub badan oo aad u faraceeda furuucdeedu ay u tiro badan tahay xadiidkana marka sidaa ayaa labada xadiis ay kale noqonayaan hada wbilahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin